rasuuli illaah ma muusiq aad ku haydaan muusiqna ma hayne waxay hayeen gurbaan markaasuu yidhi ma sawdkii shaydaanaad ku haydaan gurigii rasuulka sawtu shaydaan waxaa la idhaha muusiqa muusiq ma aysan hayne marka gurbaanay ahayn iyagu waxay garaacayeen ee muusiq ma ahayn ma sawdkii shaydaanaad gurigii rasuulka ku haydaan nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam dad walbaaba ciid ay leeyihiin maantana waa faystadii muslimiinta waa ciiddii muslimiinta ummaddana dhammaan ummad kastaaba faysto iyo maalinay leeyihin marka maalinkan waa ciid waa muslimiinta faystadoodii ka leh muusiqna ma ahayn heesina mayno fanaaniin ma ahayn laakiin gurbaanay garaacayeen waana baraanburayeen marka maalinkaasay ka sheekada marka fakarajata waa baxeen labadii gabdhood aa ku jirtay oo ka horreyday lafdigan waa baxeen qaalad waxay tidhi kaana yowma ciidin ay wa kaana wuxuuna ahaa maalinkaasu ay wa kaana alyowmu yowma ciidin maalinkuna maalin ciida ayuu ahaa maalinkaasoo yalcabu ay cayaarayaan assuudaanu xabashadu bidaraqi gaashaamo iyo walxiraabi eebooyin ay ku cayaarayaan waxay sudaanta waa xabashada waxay ku cayaarayaan dadka madmadooba xabashada ah bidaraqi daraqana waa aaladda oo qofka uu iskaga yalcabu maalinkaasoo yalcabu ay ku cayaarayaan assuudaanu dadkii madmadoobaayo xabashada ahaa bidaraqi gaashaamada iyo wal xiraabi eebooyinka xiraabna waa jamcu xarba xarbadana waxaa la yidhaahdaa waa ul fooda waran yar ku leh ayadana dagaalka loo isticmaalaa labadaasay ku cayaarayeen waana cayaar waana cibaado waana cibaado sababtoo ah waa tababar waa tababar marka waxaa loo kaashanayaa jihaadkii saas daraaddeed oo xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi xadiiska waxaa loo deliishadaa calaa jawaasi lacibi bisilaaxi calaa dariiqi tawaahubi litadriibi cala alxarbi watanshiidi calayh xadiidkan waxaa loo deliishadaa hubka in lagu cayaaro inay bannaan tahay si isku boodboodid ah si loogu tababarto dagaalko nashaad hadhow loogu helo si loogu tababarto marka waa cibaado waa nuuc cibaado ah waa nuuc cibaado ah marka waana cayaaro waa haddee hubkiyaa lagu boodboodaa waana cibaado oo kaalmo wuxuu u ahaa bal Ehm, ibn abi jamre sharixiisa wuxuu leeyahay waaba waajib tababarku waa waajib maxaa yeelay wuxuu wasiilo uu yahay jihaadkii oo waajib ah wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa waajib halkaasu marsiina wuxuu leeyahay waajibay ba ahayd cayaartan cibaado waajibay tanna waxay daliil utuu yidhi maalinta ciiddaa cibaadooyinka fadliga badan in la qabto ah, marka cibaado weyn oo fadli badan weeye jihaadkii suurtogeli ma haddaan tababar la marin marka tababarkiina waa waajib saasuba u deliishada sagu ibn abi jamr sharxiisa weyn oo baajatu nufuuska waa cibaado waxay tidhi caaisho faimaa sa'altu rasuulallaahi sal faimaa sa'altu rasuula allaahi sala allahu rasuulka alle anugu inaan weydiistay wa imaa qaala iyo inuu asagu yidhi tashtahiina ma jeceshahay an tanduri inaad fiirsato tashtahiina istifhaamtiyaa laga xadfo tashtahiina atashtahiina aya istifhaamaa ku jira ma jeceshahay inaad fiirsato nimankaas hubka ku cayaaraya waxay tidhi inaan anugu idhi iyo anoon dhihin in nabigu igu bilaabay labada mid ahe eh. ma jeceshahay inaad fiirsato inaan anugu ku bilaabay faimaa sa'altu anugu inaan weydiistay rasuul allahi sala allahu calay wasalam wa imaa qaala iyo inuu asagu yidhi tashtahiina atashtahiina ma jeceshahay an tandurii inaad fiirsato taasna xaafid alciraaqi darxu tafriibka wuxuu yidhi wa fiihi bayaanu maa kaana calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam min alraafati waraxmati wa xusni اlkhuluqi wa mucaasharati اlahli bilmacruufi wadalika min awjuhin minhaa tamkiinuhu calayhi salaam caaishata min annadari ilaa haada alacibi wa minhaa annahu lam yaqdac dalika calayha bal jacala alkhiyanata ilayha fii qadri wuquufihaa wa minhaa mubaasharatuhu calayhi الsalaatu wasalaam satruhaa binafsihi alkariima wa biridaa'ihi wa muraafaqatuhaa fii daalika binafsihi wuxuu yidhi xadiiskaas waxaa ku sugan nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku sugnaa oo naxariis ah oo turiimo ah oo dhaqan wanaag ah oo eelka in wanaag loogula dhaqmo ah ninku xaaskiisa inuu u turo inuu u naxariisto inuu wana wanaag kula dhaqmo ah ayaa xadiiskan ku sugan arrintaasna dhowr dhinacay uga suganta tan ugu horeeya caaishu u ogolaaday inay cayaartaas fiirsato marka shaygu hadduu yahay shay bannaan oo xaaskiina ay jeclaysato shaygiina uu mubaax yahay dhaqan wanaagga waxaa ka mid ah in loo ogolaado oo fursaddaas loo suurtogeliyo taasaana dhaqanka nabiga ka muuqata sala allahu calayh wasalam waxaa ka miduu yidhi nabigu asagu ma qadcino ma dhihin intaasoo daqiiqaad fiirsane ama intaasoo saac ee ayadu khiyaar siiyey ma rabtaahoo ma jeceshaa inaad fiirsato markaasay tidhi haa iyadu khiyaaru sii ma qadxin waa fiirsee ma dhih fiirse maydid ma dhih khiyaaru sii khiyaaru sii ilaa markii dambe uu yidhi intaas ma kugu filan tahay haa markaasu ka wad khiyaarsiintuna waa mid kale oo tusayda dhaqan wanaagga nabiga sala allahu calayh wasalam waxyaalaha mubaaxa ah oo sharciga ku bannaan dheerkaagii ama xaaskaagiina ay jeceshahay in loo suurtogeliyo khiyaar la siiyo saasaa xadiiska laga qaadanaa marka wey waxaa kaloo ka miduu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam dhaqan wanaaggiisa asagaa asturayey maradiisana waa ku asturayey halkaas dhabarkiisa uu ku aadiyey si aan nimanku u arag maradiisana waa ku asturayey si aysan dhinac kale xataa uga fiirin halkaas garabka iyo surka u dhaxayda ee alaabta lagu qaato ee deegtaa ay madaxa saarato markaasay halkaas ka fiirinaya asagu intaas ayada inuu wanaaggeeda iyo rabitaankeeda la hirgeliyo u taagan yahay isagu intaas wuxuu u taagan yahay rabitaankeedaas inuu bogsiiyo ama u suurtogeliyo qof uma ma dhihin dadkii kaleo maxaarinteeda ahaa hadday rabto inay fiirsato waa la joog intay fiirsaydo xataa ma dhihin Ah, qof kale uma uusan dirin asagoo rasuulu rabbiاlcaalamiin ah ayuu intaas u taagan yahay qancin iyo farxadgelin uu farxad gelinayo dhaqan wanaagga nabi maxamed ee ka mida ah sal اlahu alيه waslm faqultu waxaan idiyay tihi caaisha nacam haa waa jecelahay inaan fiirsado fa aqaamanii wuxuu ii joojiyey waraa'ahu gadaalkiisa ilaa rag ajnabi ah inay arkaan lama rabo waa inaysan arag raggii ajnabiga ahaa waxay tusaydaa xijaabka markii alla waajibiyey kadib inay helo saasuu yidhi xaafidku xaafid ibn xajar waxay tusaydaa markaan ay leedahay aan fiirsado ilaah markuu xijaab waajibiyey kadib inay tahay saasay tusaydaa wey sidaas ayay tusaydaa isagoo ku ridinaya nawowi oo yidhi intaysan qaangaarinay ahayn uu yidhi maya baa markay qaangaartay kadib bal shan iyo toban sanoy gaartay markaas oo wafdiga xabashadu markay yimaadeen شhan iyo toban sano jiray heyadu ah, marka waa qaan gaartay markaas riwaayadaha bukhaariga waxaa ku sugan go-iisana waa ku qarinaayey ayadana waa isku aadiday oo dhabarkiisay taagneen faaqaamani wuxuu joojiyey waraahu gadaalkiisa khadii dhamankaygu xaal calaa khadii dhamankiisa uu saaran yahay aniga deenkayga ama dhanankayga nabiga dhanankiisuu saarnaa riwaayad kaloo saxiixbukhaariga waxay leedahay fawadactu ra'sii calaa mankibihi madaxaygan waxaan saaray halkaas garabkiisa marka halkaan hadday garabka saartay daankeeda kore ama dhabankeeda kore iyo nabiga dhabankiisa haddii laysi saarana way saaran yihin haddii kale wa isku dhowi halkaas oo deegta aan saaray tihi dhamankayga bukhaarigay ku tallaa fawadactu ra'sii calaa mankibihi ah, nabiga garabkiisaan saaray madaxayga markaa dhamankayga dhamankiisa saarna waa saas khadii dhamankaygu calaa khadii dhamankiisa xaalu saaraya madaankiisa wa yaquulu wuxuu dhahaya nabigu duunakum banii arfidda arfidaha waa jamaacada xabashada ah awowgood wey marka nabigu wuxuu yidhi duunakum laazima cayaartiina wana bani arfida yaa bani arfida reer bani afrido wada cayaarto joojinina ila gabadha fiirsataaba la rabaa ah. ayagana waxaa la tusaa cayaartan ay wadaan inay bannaan tahay gabadhiina waxay meesha u taagan inay fiirsato duunakum ay ilzamuu haada lacib wey laazima cayaartaana wada ah, cayaarta wada duunakum laazima cayaarta banii arfida yaa banii arfida reer bani arfidow marka taasna bukhaari baabu u qortay baabu nadari اlmar'ati ila ilى اxabشha wanaxwihi min kayri riba or inay bannaan tahay rag gabadhu inay fiirsato ama xabashahaadan ama dad kale ha ahaadeene haddaan fitna jirin oon fitno laga baqin haddaan fitno laga baqayn fitnadii maxaa ka mid ah hadday cawradooda qaawan tahay waa banooniley oo buubooyin wato cawrad yaaba muuqata kaas iska daa dumare rag xataa waa xaaraan ay fiiriyaan ma banaana raggu inay fiiriyaan lacawnadoodiiy muuqatee ah, iska daa dumar ee xataa ragga waa ka xaaraan balooni dad cayaarayo cawradooda muuqato inay fiirsadaan oo halkaas buume ku jooga wata ma banaana taas laakiin nimankan cawradoodii waa u asturanta waxay hayaanna waa cayaar bannaan ee cayaar munkara maa munkar lama fiiri karo marka taasoo kale inay dumarku fiirsan karaan ay daliil u tahay waxaa la diidayna waxay tahay oo dumarka loo diiday aayadda suuratu nuur waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina waxaa la diiday waa ninka daatadiisa inay fiirido maxaasintiisa ay fiirido ku macaansato laakiin afcaasha afaasha dhacayda oo uu samaynaa afcaashaas mid gaara ah isha ku mudime da mid gaara ah isha ku mudo waa ebed lama ogola waa aayaddii qur-aan laakiin afcaashaas way u bannaanta inay fiirsato Ah, cayaartaas ay samaynayaan ay firine mid gaara isha ku mudame ah, taas ma banaana taas ma banaana xataa idaa maliltu aan noogay ama markaan daalay markaan ka daalay qaala nabi wuxuu ihi xasbuki ma kugu filaya intaas iir ayada ayaa la qancina oo uu nabigu qancina xasbuki ma kugu filan qultu waxaan idhi ti nacam intaas way u filan yahay qaala wuxuu ihi fadhabi ora tag marka hadday intaas kugu filan tahay ora soco marka gurigaaga ah khalaas rawa الbukhaariyu can ibni cumara radi allahu canهuma can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi jucila risqii risqigayga waxaa la yeelay taxta dilli rumxii warankayga hooskiisa hooskaas hoostiisa ilaahay aniga risqiga wuxuu ii geliyey waranka hooskiisa hooskaas meesha ka hoosayda ma ahan waranka laftirkiisa waranka maaha waa waranka hooskiisa oo waranku ma hoosuu leeyahay maya caadada carabtaa waxay ahayd raayada ama calanka dagaalka aa waranka foodiisa lagu xiri jiray kaasaa kor loo taaga Oh. saas darteeda waxaa dhacda ayadoon dagaal dhicin in qaniimada la helo oo cadowgu markay arkaan raayaadka ama calamada dagaalka ayba cararaan xoolay ka cararaan oo qaniimadiibaa sidaas ay ku timaada qaniima baarid sidaasaa loo yidhi waranka hooskiisa marka waxa hooska yeelanaa waa raayada waranka foodiisa lagu xidhay saasuu yidhi xaafid oh. sidaasuu yidhi halkaasaa risqigaygi alla yeelay macnaheeda qaniiba ilaahay risqigaygii ka dhigay wey saas darteed xaafidku yidhi wuxuu ishaarayaa xadiidka waranka fadligiisa iyo qaniimada inay xalaal u tahay ummaddan iyo risqigii nebi moxamed in ilaah ka dhigay sala allahu calayh wasalam risqigii nebi moxamedaa laga dhigay wax kale nabigu kama shaqaysan jirin dhaqaalena kama soo geli jirin wax kale dhaqaale kama soo geli jirin oo kama shaqaysan jirina qaniimada ayaa dhaqaalihiis iyo kasabkiis u ahaa uu ka shaqeeyay sidaas darteed ayay culummada gabal yidhaahdeen afdalulmakaasib waa alqaniim inta shaqaahoo la qabto shaqada u xalaalnimo badan waa qaniimada waa hantida gaal iyo muslim markay dagaalamaan gaalada laga qaato maxaa yeelay haddii wax ka xalaalnimo badanu jiraan nabigaa ka shaqayla sala allahu alay wasalam ilaahay nabiga uma dooreen wax kaloo shaqa uma dhaqaaqi jirin jucila waa la yeelay risqii risqigayga taxta dilli rumxi warankayga hooskiisa hooskaas meesha ka hoosayda wa jucila dillatu dulli waxaa la yeelay wasaqaaru iyo liidnaan calaa man khaalafa qofkii khilaafa amri amarkayga dulli iyo liidnaanna waxaa la yeelay qofkii amarkayga khilaafa khilaafku mukhaalafadu waa labo mukhaalafo caam ah iyo mukhaalafo khaasa ah, saasuu yidhi ibnu abi jamra sharax mukhaalafadu waa labo labadii baa soo gelayda mukhaalafada caamka waxaa loola jeedaa mukhaalafo kaamil ah si toosa qofka nabiga u khilaafay waa gaal laba dulliyaa ku dhacayda mid waa dilka ilaahay xalaaleeyey in la dilo du dulliga labaadna waa jizyada laga qaadayo oo laydhaa muslimiinta ku hoos noolow sanadkiina intaas iska bix marka mukhaalafa oo kaamiluhu nabiga khilaafay ilaahay laba duliyu saaray oo ilaahay ku xukmiyey waa in dhiiggiisa la xalaaleeyey oo la dilana haddii kalena jizye uu bixiyo waa dulliga iyo ihaanada qof kaloo ma banaano in jizye laga qaado ama canshuur mukhaalafada khaaskaana waxay tahay waa qofkii muslimka ahaa oo aan nabigiioo dhan khilaafin laakiin qaybu ku khilaafo ma wada khilaafin waa muslim qof laakiin maalan wuxuu samaynaya wax lagu dilo wax lagu dilo sidaa isagoo guur xalaala soo marayuu sinaysana ama qof muslimuhu dila kaasna wuxuu ku dhacayaa mukhaalafadaas dulligay ku keenayd oo ah ciqaab ah in la dilo amase wuxuu ku dhacayaa dembi oo aan dil gaarsiisnayn oo xad ah ama tacsiira waa mukhaalafa sharcigiyuu khilaafaya nabigiyuu khilaafaya sal la ala laakiin khilaafkiisu khilaaf dhammaystiran maa sidiioo nabigii rumaysan uu wuxuu la imaanayaa wax oo xuduudda alle ka ah dembi oo qofka gala ilaahay xad u dejiyey amase tacsiir markaasaa la ciqaabayaa maalan isagoo weligiis guur soo mara inuu sinaysanaa inta yeero muslimiinta maaha in la qarinayo laab la gelinayo sida hadda caalamka duwalka islaamka xuduudda oofiya waa qariyaan halkood cabsi ay gaalada ka cabsanaayan saasna maaha waliyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin waxaa la rabaa in koox muslimiinhu ka qayb gasho oo la idhaha halkaasaa xadkii lagu oofinaya hala tago markaasaa la soo taagaa markaasaa la sheegaa qofkaanu dembigaanu galay xugunkaana lagu xugmiyey aayaddaana sheege ama xadiiskaana sheega la daca dadka idagoo ujeeda maxaa yeele haddii la qariyo faa'iidadii laga rabay laga heli ma qofkan xadka faa'iida laga rabay nakaalan ah ilahay leeyahy nakaal waxaa yadhaha cuquubo lagu cibro qaato oo dadka kale ku cibro qaataan qofkiis ta loo yeeray dadkii oo toban kun oo qof halkaas hortiisa boqol karbaasha kula dhiftay oo laygu waasinaysa soo ma jeed berri asagoo socduu yimid oo gabar doonaya arkumade kii shal halkan la garaacay maahayno arigaad ah. waa ihaanada fiir hadow isagoo jagadoonu imaana jagaa la raba qof loo dhiibo arxaale kii shal inta lagu garaacayaya oo ilaahay diinkiisii khiyaan arigaad isagoo shaqadoonu shirkadda tega maxaadna ahayd kii shal inta lagu garaacay maahayno ha arigaad marka maxaa cuquubo qofkii arkaa wuuu sl taasoo kale iya kugu dhe i xadka ujeeddada laga leeya waxay tahay zajri asagana in lagu joojiyo waxaa ka sii muhimsan dadka kalena in laga hor istaago xumaanta oo xumaantii dadku ay ka joogsadaan saas weeye xumaantii dadku inay ka joogsadaan marka wa waa dulli wey dulligaas ku dhacaya waxaa rabaa dadka kale inay uga joogsadaan dadka kale inay uga joogsadaan marka wa jucila dillatu dulmi waxaa la yeelay iyo wasaqaaru liidnaan calaa man qofkii khaalafa khilaafi amri marka mukhaalafadu hadday caam tahayna dulligaas waa dilkii gaalka la dilaayey iyo jisyadii hadday khaas tahayna waa xuduuddii iyo tacsiirtii xadiidkana ogow bukhaari wuxuu ku wariyey mucallaq asagoo ah weliba calaa siiqati tamriid siiqatu tamriid uu ku wariyey weliba marka imaam axmed iyo qayrkooda wariyeen ahlucilmiga gobolna xasan ayay ku xukmiyeen rawa الbukhaariyu can anasin radia allahu canhu ana nebiya nabiga salى اllahu calayh wasalam rakasa wuxuu u ruqseeyey licabdiraxmaan bni cawf iyo wa zubayr fii qamiisin fii lubsi khamiisin qamiis inay xirtaan qamiiskaasoo min xariirin xariir ka samaysan min xikati min ajli xika cadho daraaddeed cadhadaasoo kaanad bihimaa labadooda ku sugneed labadan saxaabi cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr cadhaa ku dhacday korkaa cuncunay cadhaa ku dhacday xariirtu waa ka xaaraan ragga dumarkay xalaal u tahay nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam dahabka iyo xariirta ummaddayda kuwooda labkaa waa laga xaaraamtinimeeyey laakiin waxaa loo fasaxay dumar marka ayaga xaalad daruuro ahaa timid markaas xaalad daruuro ahaa timid cadhaa ku dhacday xariirtu waa jilicsanta aaday u jilicsanta ah, aaday u jilicsanta sidaas daraaddeed aan nabigu ugu ruqseeyey sala allahu calayh wasalam ahlucilmiga saddex qowl iskugu khilaafeen xariir ma xiro kara imaamu maalik iyo abu xaniifa bataatanba weligood ma xiro karaanay mareen labadaas imaam imaamu shaafici iyo ardaygii abuu xaniife abuu yuusuf waxay yidhaahdeen daruuruu ku bannaanyay xaaladan oo xaalad daruura xariirtu ragga waa ka xaaraam laakiin xaalatu daruura oo u bannaanyay waaba kan xadiidkeeda ahlucilmiga gobolaadu waxay mareen waxay yidhaahdeen mararka gobol waa la qaada karaa sida markaas cadhadu uu qofku qabo iyo marar kale oo xataa aan daruuro ahayn oo maxaa ka mid ah xaaladda xarbada qofku dagaalka uu gelayo jihaadka waa loo ogol yahay si cadowga loogu muraal jebiyo dad xariira u xihan tahay oo aad u qaaliya inay yihiin dadka la dagaalama laakiin taas waa iska waasaxsi oo aan daliil lahayn xoona iska sii fidsi waay shayga daruurada mar haddii asalku xaaraam yahay xadkii sharciga ah waa inaan la dhaafin asal nabigu waa xarimay wuxuu ogolaaday meeshaan meeshaas marka imaamu shaafici qowlkiisa qowlkaasa u raajaxsan oo ah xaalatu daruuro waa la ogol yahay xaalad kalena lama ogola xaalad kale lama ogola ana nebiga nabiga sala اllahu calayh wasalam rakhasa waa u rugseeyey licabdiraxmaan ibni cawf iyo wa zubayr fii qamiisin fii lubsi qamiisin qamiis inay xirtaan qamiiskoo min xariirin xariirka samaysan min xikatin min jli xikatin cadho daraaddeed cadhadaasoo kaanad bimaa ku sugnaad rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu dhici mee oo istaagi turka ilaa turki la dagaalantaan muslimiino turkigu markaas muslimiin ma ahayn markaas gaalay ahaayeen ilaa aad turki la dagaalantaan qiyaamihin dhici mih kadibaa qiyaaman dhici doona calaamadaha waaweynay ka mid tahay turki in lala dagaalamaa marka hadda waktigaas gaalay ahaayeen waa dhacday calaamadaas wakti horay dhacday soo uma jeedin toddoba boqoloo sano ka horay dhacday dagaalkii siqaaral acyuni xaale ay yihiin kuwa indha yaryar kuwa indha yaryar xaalay yihiin turkigu xumra alwujuuhi xumra minku waa reebanya ah, waa jamcu axmar xumra alwujuuhi xaale ay yihiin kuwa wajiyaal gadgaduudan oo caddaankooda gaduudaa ku jira turkida ah, caddaankooda waxa weya gaduudaa ku dheexan xaalay yihiin kuwa wajiyaal gudguduudan dulfa alunuufi xaale ay yihiin kuwa saman gaaban san dheero sanqaroor dheer ma leh samanku waa gaaban yihiin ah dulfa اlunuufi xaale ay yihiin kuwa saman gaagaaban kaana wujuuhahum wejiyaalkooda waxaad moodaa almijaanu gaashaan wejigooda saas uma dheera fiiriya turkida saas wejigooda uma dheera waa wareegsan yihi weji ballaaran wey oo saas u wareegsan mid kastood aragtaba saa wejigoodu saas uma dheera kor uma dheero waa weji waa wax yarna maaha waa weji ballaaran ood saas u wareegsan mudawar ah wey kaana wujuuhahum wejiyaalkooda almijaanu gaashaanaad moodaa gaashaanaad moodaa gaashaankaasoo almutraqatu la geleeyey mutraqadu waa maqaarka gaashaanka la geliyo maqaar waa galka maqaarka oo gaashaanka la geliyo maqaar ka samaysan ah, waxa weyn um, kaanahaa ulbisad adriqa wey adriqadu waa maqaar oo gal u ah gaashaanka oo gaashaanka la geliyo kaana wujuuhahum wejiyaalkooda almijaanu gaashaanaad moodaa gaashaanadaasoo almudraqatu la geleeyo gal la geliyey oo maqaar ah marka imaam nawowi wuxuu leeyaha raximahullah marka uu tataarka ka hadlayo saxiixmuslimka sharxiisa tataarkii caalam islaami qabsaday wuxuu leeyahay waqad wujiduu fii zamaanina waa la helay turki zamanka iyaga zamanka yagaana la arkay turki turki waxaa loogu magacaabay yidhahdeen dalqarneyn markuu sabdiga xiraayey uu banaanka uga tega iyaga iyaga xagga kuma xidhin dalqarneyn markuu xiraayey derbiga uu ayaga banaanka uga soo teg oo ayaga meesha kuma xidhin intii ka shaydaa la xidhay wuxuu yidhi zamanka yagaana la helay turkigii alladii aladiina taxadaa canhum rasuulu salى اllahu alيه waslm turkigii rasuulku ka warramay oo uu noo sheegay haakadaa bijamiici sifaatihim allatii dakarahaa sal اllahu calيh wasalam sifaadooda uu nabigu noogu sheegay dhammaan ish indhaha lagu arkayu waa la arkay ayagoo sifaadii leh muslimiintiina dagaalkii hadday ku hayaan oo waa waa layshayaa marka dagaalkaas waa dhacay dagaalkaas waa dhacay turki gaalahana laga hadlayo turki muslima lagama hadlaayo turki laga lala dagaalamayey turki gaalaa wey turkigaasaa laga hadlaya ee mid muslima maya walaa taquumu saacatu saacaddu qiyaamuhu dhici mee xataa tuqaatiluu ilaa aad la dagaalantaan qowman qoom qoomkaasoo nicaalum kabahoodu ashacru ay tima ka samaysan yihiin ilaa aad oo kabahoodu dhogor ama tima xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi nin la dhihi jiray baadak oo mulxid ahaa oo muxaramaadka oo dhan samaystay oo ciidan samaystay zanaadiqo ah oo muxaramaadka o dhan xalaashadaa jiray oo xoog yeeshay waqtigii ma'muun oo waqtigii cabbaasiyiinta ilaa uu qabsaday magaalooyin badan oo cajamiga ka mida ah, macnaha magaalooyinka muslimiinta qayba ka mida ah, dabaristan iyo ray iyo uu qabsaday marka isla waktigii cabaasiyinta la dilo waktigii muctasim ayaa la dilay oo la baabasho laga qaalib noqday waktigu soo baxay waxay ahayd laba boqol iyo kow hijriyadu markii dambena labaatan iyo labo laba boqol labaatan iyo labadiyaa la dilay ka koob iyo labaatan sano aa lala qoomkaasna kabaha ay wataan dhagoray ka samaysmaayeen ka dagaalkaas waa dhacay waa dhacay dagaalkaas marka waxaa la yidhi qoladaas kabahoodu dhammaan dhagortaasay ka samaysmaayen marka dhagoray ka samaysan yihiin laba macnaa lagu fasiray timo inta la tidcay timaa la tidcaa timahaasaa kabaha laga samayna marka ama waa tima dhaadheeri labadaas qowlaa lagu fasiray timiya inta la tidco axargahaas tidcan oo asalkooda dhogorta ah ayay kaba ka samaysanayaan iyo maya waa tima dhaadheeryihiin kaba waxay rabaan ha u noqdeen hadday rabaan kabahoodu caag ha iska noqdeen ee waa dad tima dhaadheer waxa lala dagaalami doono ah.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 waa caamun uriida bihi khaas lafdigu waa caam annaas muslim iyo gaala isla soo galaa laakiin waxaa loola waxaana caddaynaya in khaas loola jeedo nasaa'i abi daawuud waxay wariyeen xadiis saxiixa oo nabigu inuu yidhi umirtu an uqaatila almushrikiina marka waa gaala waxa nabiga la amray in lala dagaalamo waxa amrayna waa allah dadka la amray in lala dagaalamo oo xadiidku sheegayo xadiiska asagaa laysku fasiraa ee caqli laguma fasiro riwaayadihiis waxaa ku soo arooray abu daawuud iyo nasaa-i lafti ay wariyeen wa saxaxahu sheekh naasir اdiin umirtu an uqaatila almushrikiin lafdigaasaa soo arooray waxaa lay amray inaan la dagaalamo waa mushrikiinta kuwaasaa lay amray inay sidaas tahay in xadiiska akrigisa tusaa maxaa yeelay waa dad loola dagaalamayo waryaada iraahda laa ilaha illa اllah dhaha laa ilaha illa اllah oo laa ilaha illa allahu aan ogolayn aa dadka lala dagaalama xadiiska intaan isagaaba caddaynaaba inay sidaa tahay umirtu waxaa lay amray nabiga hadda waxa wax amra waa allah an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu xataada laba macnaa lagu fasiri karaa tacliiliya maxaan ula dagaalamaa ma ahan nacayb iyo layn un iska dil ma ahan xataa yaquuluu kee yaquuluu inay yidhaahdaan laa ilaha illa allah waxaa loola dagaalamaa oo cilladu ay tahay waxaa la rabaa inay islaamaan oy naar ka badbaadaan tacliiliya iyo haa'iye in laga dhigo waxaa lala dagaalamaa xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay markay yidhaahdaan waa ka joogsana dagaalku waa xaaraan haa'iya la yidhahdaa dagaalku halkaasuu ku joogsaa wey marka waa dadan awal dhahayn nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam faman qaala qofka yidhaahda laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq maahan ila اllahu allah maahane allaah maahane wax kaloo la caabudaa xaq maahan faqad casama waa ilaaliyey qofkaasu minii aniga xaggayga nafsahu nafsadiisii waa iga ilaaliyey oo naftiisu waa iga xaaraam wa maalahu maalkiisiina waa iga ilaaliyo maalkiisu waa iga xaaraam ilaa bixaqi islaamka xaqiisa maahan ka qof kasta oo muslim ah oo nebi moxamed raacsan sala allahu calay wasalam waxaa la rabaa dadka laa ilaaha ila allahu moxamed rasuul lah yidhaahdeen naftooda iyo maalkooda inuu ogaado inay xaaraan ka yihiin ah, naftooda iyo maalkooda inay xaaraan ka yihiin waa inuu ogaado haddaad tidhahda laa ilaha illa allah iga kaa badbaadin mee adiguna un ogow nabigii waa waa khilaaftay dariiqii nabiga adna waa khilaafta soo maa ilaa nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calay wasalam qofka yidhaahda laa ilaaha illa allah qofkaas naftiisu waa iga xaaraan inaan dilo maalkiisa inaan qaniibaystana waa iga xaaraan qofkaas waa iga ilaaliya waa iga ilaali wuxuu yidhi xaafidku xadiidka wuxuu ku soo arooray iyadoo siyaada la socoto oo ah wa yuqiimu salaa wa yu'tu zakaa sidaasoo kaleeto xadiiska abu hurayre wuxuu ku soo arooray laa ilaaha ila allah wej kalena saxiix muslimka wuxuu ku soo arooray xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah waa saddex kala duwan mar laa ilaha illa allahu keligeed mar laa ilaha illa allahu iyo muxamadun rasuulullah iyo maray salaada iyo sekadu ay la socdaan saddex xaaloo kala duwan weeyi mar nabigu wuxuu la dagaalamayey mushrikiin aanba ogolayn allah halla caabudo keligiis ka waxaa loola dagaalama laleeyahay war allah keligiis in la caabudo ogolaada marna wuxuu la dagaalamayey ahlu kitaab waa yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara waa ogol yihiin allah halla caabudo laakiin nebi muxamed aan rasuulkii allah ay diidayeen diididoodu waa labo mar waxay leeyihin rasuul alle maba ahan oo si guuday u diidayaan marna waxay leeyihin risaaladiisu waa khaas carab kaliyaha loo diro ee dadka o dhan looma diro waa labadu waa gaalnimo marka ayaga waxaa la leeyahy waa layla dagaalama ilaa aad ogolaataan nebi maxamed inuu rasuulka alle yihi laga yeeli maayo laa ilaha illa allahu kariim waa inay isku daraan maxaa yeele laa ilaha illah waaba ogolyihi ee waxaysan ku daraynin maxamedun rasuulullah saddex qofku hadduu laa ilaaha illa allah maxamedun rasuululahi yidhaahdo laakiin waajibaadkii diido oo salaadii diido oo sakadii diido in lala dagaalamayo tusay saasuu yidhi xaafid oo hadduu tukan diido waa la soo qaba tuko aa ah laleeya hadii kale waa lagu dila duuna man tukanayo waa la dila hadduu tukadana waa la sii dayna xarigga laga fura hadduu sakada diido xooga uu looga qaada yaa ka qaada imaamka muslimiinta madaxweynaha muslimiinta xoog uga qaada marka saddex xaaloo kala duwan mushrikiin markii dagaalku yahay waxa weeyaan haddee laa ilaha illa allahu aysan ogolan taasaa loola dagaalama hadday yahuud iyo kiristaan yihiinna maxamedu rasuululahi inay ku daraan aysan ogolayn saasaa loola dagaalama hadduu muslimayn laakiin waajibaadkii hogaansami diidayna waajibaadkii daahirka ah inuu u hogaansamaan loola dagaalama saddexda xaala saasay u kala duwayn saddexduna waa xaq ilaa bixaqihi aa loola jeedaa islaamka xaqiisa wax lagu fasiro xadiiska xadiiska u qayl badan abu daawuud iyo tirmidi nasaa waxay wariyeen in uu nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam islaamka markuu fasirayay zinan bacda ixsaan aw kufrun bacda iimaan aw qatlu nafsi allatii xarama allah xaqa islaamka oo keenaya qofkan in la dilo waa sadex markuu islaamay kadib uu xaq islaam ku dhacay oo waa maxay isagoo guur xalaala soo maray oo guurkii ku galmooday xorna ahaa qaangaar ahaa uu kadib sinaystay dhagaxaa lagu dila waa muslim laakiin dhagaxaa lagu dila dhiiggiisa macsuuma ka labaadna nabi wuxuu kufrun bacda iimaan asagoo muumin ahayoo ku dhawaaqay shahadatooyinkii kadib uu gaaloobay oo rido ridda cad oo xujo cad ilaahay agtiisa looga hayo oo aan ahayn sheegasho oo aan ahayn malo iyo tuhum ee cad sida qoraxdu u caddahay weliba kaas horay laga dili maaha waa la soo qabana markaasaa lala islaamnimada ku laabo fiiri ku laabo islaamnimada cumar ibnulkhadaab ciidan u diray ciidankii dagaal adagay galeen qaar muslimiintii ka mid ah ridoobo gaalada ku biiray oo safka gaalada ka soo dagaalamay muslimiintu ilaahay waa u gargaareen waa qabteen magaaladiina waa qabsadeen kuwii ridoobana inta qabteenay laayeen waktigaas taleefon ma jirin qofaa la soo diraa meeshaas ciidanku joogaa qof laga soo dira imaamka muslimiinta loo dira cumar ninaa loo soo diray waana uu maqlay cumar in qaar muslimiinta ka mida ridoobeen ninkii waa wuxuu yidhi cumar alxamdulilah kayraa dhacay muslimiinta alla waa u gargaaray magaaladii waa qabsana markaasuu yidhi iiga horray nimankii reer hebeloo gaaloobay wuxuu damcay inuu ka wareegsado markaasuu yidhi meeshii kayr weynaa ka dhacay gaala jabtay beledkii waa qabsannay ilaahay kayru nala kulmiyey markaasuu yidhi nimankii reer hebel oo ridoobay nimankii iiga war maxaa lagu sameeyey markaasuu meesha horta soo diray u sheeg cumar in la guulaystay maya wuxuu yidhi ii sheeg nimankii tan kale inta igu kaadido nimankii waxa lagula sameeyan kaa raba markaasuu yidhi waa ridoobeen waanu nala dagaalamay ilaaha nooga gargaara marna waan lay markaasuu ilaahayow baryanka ah ma amrin markii hore markaan aan maqlayna raalli kama noqon ilaahayow baryanka ah ku fiirsada layskuma hayo nimankaas inay gaaloobeen ay ridoobeen ilaahayow baryanka ah ku fiirsada waa cumar ibnu khadaab ilaahayow baryanka ah markii hore ma amrin markaan maqlana raalli kama noqo markaasuu yidhi oo maxaa lagu samayn laha markaasuu intood qabataan oo xirtaan maxaad u dhihi weydeen albaabkaad ka baxdeen ku soo laabta ah, macnaha istitaaba waa in laga tooba dalbaa ah, waa in laga tooba dalbaa ilaa qofka in naar laga badbaadiyaa la rabaa fiiri haddaad dishay isagaiyo gaala naartuu hore ka gala laakiin fiiri toobadkeen markaad tidhahdo naarad ka badbaadiyo qofkii soo maa duu diidayna dil markaas kadib laakiin marka hore waa inaad uxurinto xirtaan aad tidhahdaan albaabkaad ka baxdeen kusoo laabta ah. iyagu waay leein anagu waa ka baxna islaamnimo gaala ma ay ogola islaamnimo soo ma waa in loogu yeeraa marka waa noocaas tan saddexaadna waa qatlu nafsi alatii xarama allah waa naf ilaahay dhiiggeeda ka xarimay qofkii dilay naf mu'minaad ah hadduu muumin yahay oo qof muumina gardare ku dilay waa loo qisaasa isagao muslima muslim waaye laakiin bixaq islaam yaa lagu haysta marka ilaa bixaqii saddexdaasaa nabigu ku fasiray zinan bacda ixsaan aw kufrun bacda iimaan aw qatlu nafsi nafsi allatii xarama allah ay qatla wa xisaabuhu xisaabkiisu calalaahi alla dushiisu ahaaday macnaheedu waa maxe xisaabkiisu alla u yaallaa fii maa asarahu min kufrin wa macsiyatin falaa xukma ilaa bidaahir wallaahu tacaalaa yatawalla saraa'ir waxay tahay waxisaadu calallah qofka markuu afka uga dhawaaqo tawxiid aniga naftiisu waa iga xaaraam maalkiisu waa iga xaaraam xisaabtiisa waxa uu qarsanayo oo gaalnimo ah ama macaasi ah ilaahay baa kula xisaabtama anuu shaqo kumid iiri waxa uu qarsana marka macnaheedu waa maxay adigu ma dhigi karti qofkan waa munaafaqo laa ilaha ila allahu daacad kama ah ma dhigi taas shaqa aad leedahay maaha shaqa kuma lih ilaahay arrinuu gooni la yahay adiga daahirkaasaa shaqa ku leedahay nabi maxamedaa saas dhaha sala allahu alay slm xisaabtiisu allay u taalla macnaha hadduu gaalnimo qalbiga ku qarsanaa ama macaasi uu qarsanaa ilaaha ku xisaabina anuu shaqa kuma lih waa nebi maxamed sala allahu alay slm qofkii nabiga rumeeyey saasaa laga raba daad tidhaahdo nifaaqaa ku jira tawxiidka afka uga dhawaaqayana run kama ahan nabigu waa khilaaftay ogoga nabi iyo aduu isma haydaan saxiix bukhaariga waxaa ku sugan cumar ibnu khadaab inuu dhihi jiray ina unaasan kaanuu yu'khaduuna bilwaxyi fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam dadka waktigii rasuulka waxyiyaa lagu qaban jiray waxyiyaa soo degi jiray qofkaas waa saas waxyiyaa lagu qaban jiray wain alwaxya qadin qadaca waxyiga hadda waa go-ay wainamaa na'khudukum bimaa dahara lanaa min acmaalikum hadda waxaan idinku qabanaynaa wixii acmaashiina nooga muuqda faman adhara lanaa khayran amanaahu waqarabnaahu qofkii daahirka qayr noo muujiya wuxuu rabaa qarsado taas allay u taalla waa soo dhowaynaynaa waana naga nabadgela nabadgelyu nagula jooga waana soo dhowaynaynaa walaysa ilayna min sariiratihi shay-un allaahu yuxaasibuhu fii sariirati quluubtiisa waxaa ku jira annaga shaqo kuma lihi ilaahay baa ku xisaabaya waxaa quluubtiisa ku jira waa cumar ibn khadaab oo nabigu yidhi sala allahu alay wasalam ummadayda mulham hadduu ku jiri lahaa cumar ibnu khadaab wey ummadayda hadduu mulhamba ku jiro qof qayrka qalbiga looga rido hadduu ku jiro cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi qofka kayr noo muujiya waa nabadgelaynaa waa soo dhowaynaynaa waxa qalbigiisa ku jireen shaqo kuma lihin ilaahay baa ku xisaabinaya uu yidhi cumar waman adhara lanaa suu'an qofkii xumaan noo muujiya balaayo iyo sharu muujina lam na'manhu ma nabadgelinayno walam nusadiqhu wain qaala ina sariiratii xasana mana u rumaynayno haba yidhahda qalbiga qayr iga buuxa balaayigu muujina markaasuu leeya hafiirin camalkayga qalbigaa qayr ka buuxa taas kama yeelay ah, kama yeelay maxaa yeele sideedaba qalbi rabbiya iskale soo ma jeedi qofkii ku socda sala allahu calay wasalam dariiqaas khulafaau raashidiin ku socda ee dadka uu xukumaya daahirkooda fiiriya qofkii qayr uga muuqda soo dhoweeyo karaameeyo qalbigana yidhi allay u taala qofkii balaaya ka muuqatana belada daahirkaa kula xisaabtama asagu cizu ku noolaana dhib la-aanna waxba uu ku xukumaa ummadda uu xukumaana waa raaxaysanay qofkii laakiin yidhaahda daahir iguma filna quluubtan u dhaadhacaa shaquusan lahaynuu doonay asna waa dhibtoona dadku xukumaana waa dhibtoonaayo ila qof laleeyahy qalbigaagaa lagugu haysta imtixaana u yaalla adiguna imtixaana kuu yaalla da dadka qalbiga ku haysta waa laysku dhibtoona marka waa laysku dhibtoona rawa الbukhaariyu can cabdillaahi bni abi wfa cabdillaahi bni abi wfa bukhaari uu ka wariyey radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahay salى اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay fii bacdi ayaamihi maalmihiisa gobol ka mid ah allatii maalmihii laqiya uu la kulmay fiihaa maalmaha alcaduwa cadowga intadara waa sugay xataa maalati shamsu ilaa qoraxdu leexatay waa sugay nabigu sidaasuu ahaa sal allahu calay wasalam markuu dagaal gelaa subaxda hore hadduusan gelin barqadii ma geli jir daan cadowga iyagu soo weerarin isagu ma geli jir waa u kaali salaada subax markuu tukado oo la ducaysto nasrigiiya soo degaa waa la jir day xoogaa waktigaas laga daaho u kaali jir duhurka marka la tukado oo dabayshu dilaacdo markaasuu geli jir waktigaasuu geli jir waktiyada salaada ka gadaal waa madinatu ijaabati ducaa ducada in la aqbalayay loo filaanta dabayshu markaas ay kacdo waa asbaabu nasri sababaha guusha iyo gargaarka wey waa calaamad fiican marka dibu u dhigay nabigu anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisii gobol ka mid ah allatii maalmihii laqiya uu la kulmay fiiha maalmaha alcaduwa cadowga intadara waa sugay xataa maalati shamsu ilaa qoraxdu leexatay oo cirka dhexbartankiisa ka leexato duurkii galay duurkii tukaday marka uma qaama waa istaagay nabigu fi naasi dadka dhexdooda khadiiban xaala uu u khudbayna oo ciidanku intuusan dagaalka gelin waa in loo khudbeeyo waxay ku dagaalamayaan la garansiiyo waxa ay ku khasaarayaan looga dibo akhlaaqdooda la dhiso waa u qudbeeyey faqaala nabigu wuxuu ayuha naas dadood laa tatamanow ha jeclaysanina liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa weliga ha kablayna la kulmi laha mar haddaan waxaan dhiga waa la arki waxba ha kablayn ah, ma fiicna sababtoo ah cadowga marka lala kulmo sidaad moodayda arrintu waa ka kulusha hadda nabadaad joogtaahe cadowgu siaad moodayda arrintu waa ka duunaa karta waxaa dhacda inaad fashilanto ood cararto qofka carara iyadood gaalala dagaalamayana naarta alluu galaa waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin ow mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa biqadabin allah jahannamo waya gurigiisu marka waxaad dhici kartaa siaad moodayda arrintu waa ka kulusha in aad cararto ood cadaab gasho waxaa dhici karta in lagu qafaasho oo lagu qabtaba adiga oo lagu cadaabo oo diinta ka baxo marka waxba ha tamanin alla haddaan la kulmi hadda haddaan is arki lah walla waxbaa dhici lah waxba ha dhi kale waxay tusaydaa qof asagu iscajabiyey inaad naftiisu la fiicnaatay asagu iskala saartay arrintaas ma fiicno marka joog cagta dhulka wasal allah alcaafiya ilaahay balaayo la-aan weydiista waxaan tidhaa ilaahu balaayo la-aanaan ku weydiista ah, sidaas daraaddeeda nabigeena suuban sala allahu alay wasalam subax iyo garab ducadiisa kama tegi jirin inuu yidhaahdo allahuma innii asaluka alcaafiya fi ddunya waalaakhira ilaahu balaayo la-aanaan ku weydiista addunya aakhira allahuma innii asaluka alcafwa walcaafiya fii diini wa dunyaaya wa ahlii wa maali ah, weligiis kama tegi jirin garab iyo suba allahuma inii asaluka alcaafiya fi dunya walaakira ilaahay ow balaayo la-aanan ku weydiistay adduun iyo caakhira ilaahu nabadgelyan ku weydiistay ah, allahuma inii asaluka alcafwa walcaafiya fii diini wa dunyaaya wa ahli wa maali allahuma astur cawraati saasuu dhihi jiray nabigu sala اlahu alay slm marka qof walba waa inuu ilaahay balaayo la-aan weydiisto ilaahu balaayo la-aanan ku weydiistay ilaahu nabadgelyan ku weydiistay waa inuu yidhahdo faidaa laqiitumuuhum markaad gaalo la kulantaan arinta hadday ku qabsato aduu ilaahay balaayala-aan iska weydiiso laakiin hadday ku qabsato oo dagaalkii waxa weeyaan aad gaalo la kulanto fasbiru sugnaada sabra marka waa lagu imtixaanaya ah, adoon adugu markii hore tatamanin hadday arrintii dhacdo sabr fa idaa laqiitumuuhum markaad gaalada la kulantaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooda hooskaas meesha ka hoosayday ku sugantay jannadu seefta lagu leeyaha hooskeeda aad jannada ku jirtaa waa seefta cadowgaaga cadowgaaga seeftiisa hooskeedu goormuu ku qabana waa mar korkaaga lala istaago ir inay kugu dhacda xaa ka dhimanba marka soo ma jeedin macnaheedu cadowga u dhowaada ku sabra cadowgii marka laysku dhowaado mid walbaaba midka kale seeftiisu korka kala tega soo ma jeedin cadowga seeftiisi iyo korkaaga taagan halkaas xayaa la shahaada taalow jannana shahaadadaasaa lagu galaa wey macnaheedu marka qofka intaadan dagaal gelin dagaalka wuxuu ku helaayo waa inaad sheegtaa mushaarkiisa ujiradiisa waa inaad dhadhansiina taasuu nabigu taabsiina wax ay helaayaan u sheega marka seefta la sheega waa seefta qof walbaaba cadowgiisa seeftiisa wey midda ka kor maraya aduu taada kor iska saari ee cadowgaad korka ka saare macnaha meeshaas waa madinatu shahaada waa meesha lagu malaynayo shahaadada ah, mar hadday seefta cadowga korkaaga istaagtay xaa kuu dhiman saas darteeda shahiidka qabriga su-aal laguma weydiiyo ah, qabriga la dhihi maayo man rabuka qof shahiida ma la dhahayo nabig wuxuu yihi sal lahu ala sl imtixaan waxaa ugu filan seeftii korkooda ka hilaacday waa la imtixaan ah, seeftii korkooda ka hilaacdaa ugu filan shuhadada imtixaan oy ku sabreen marka waa lasoo imtixaana lagu celina marka jannadii halkaas halle ku sab saasuu nabigu yidhi sal اlahu alيه wasalam waclamuu ogaada anna aljannata jannada taxta dilaali suyuuf seefaha hoosyaalkooda hoosyaalkaas hoostooday ku suganta uma qaala markaasa nabi wuxuu yidhi waxay ka tahay muslim iyo gaal markay isku saftaan mararka aan baryada la soo celinoo ducadu mustajaabada tahay markaasaa nabigu ducaysta uma qaala nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calيه allaahuma ya allah allah munzil alkitaab yaa munzil alkitaab kitaab oo dhan allihii soo dejiyow ashaa jinsiyaa kitaab kastooba allihii soo dejiyayo waa mujriya saxaab daruuraha allaha socodsiiyo wahaazima alaxzaab gaaladii isbahaysatay allaha jebiyayo ihzimu allow gaaladaanna jebi waansurna calayhim allow nooga gargaar kitaabka ha soo qaadanaa gaaladu waxay nagu haystaan wax kale maaha waa kitaabkaba waxa gaalku noogu soo duula oo laysku bahaysana oo naloo baabi'inaa waa kitaabka kitaabka ayaa soo dejiy oo nagu addoonsaday ilaa gaalada haddaan kitaabka iska dayno waana jeclaanahay ah, waana jeclaanahay haddaan kitaabkaan xoogno soo ma jeedin walan tarda canka alyahuudu walaa nasaara xataa tatabica milatam soo ma jeedin haddaan ta kitaabkan iska dayno milladoodaan raacno raaliyay naga noqonayo kitaabkaan ma day karno yaa nagu addoonsado iyo kitaabka ku dheganaada allah waa in asagii aan ku barina marka ilaahay ow adaa kitaabkaan nagu addoonsado nala ku haysto ilaahu noogu gargaar ilaahu nooga gargaar cadow waa inaan tiraa waktigaasna aad ilaahay loo baryo waa wakti aad u munaasiba ducaduna mustajaabada rawa الbukhaariي can abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam kullu sulaama xibin kasta xibintaasoo min annaasi dadka ka mid a ah. calayhi xibintaas korkiisa sadaqatun sadaqa ahaatay xadiis saxiilmuslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam qof kastaaba wuxuu ka samaysan yahay saddex boqol iyo lixdan xibnood saddex boqol iyo lixdan xibnooduu qofku ka samaysan yahay waagu maalin kasta oo u beriyo xibin walba waxaa lagaa rabaa sadaqa inaad ka bixido shukran lilah ilaahay ku siiyey si aad uga shukrido nimcadaas ah, ilaahay ku siiyey si aad uga shukrido nimcadaas waagu markuu beriyo saddex boqol iyo lixdan sadaqa lagaa rabaa kullu sulamaa xibin kastoo min annaasi dadka ka mid ah calayhi xibintaas korkiisa sadaqatuna ahaatay kulla yowmin maalin kastay ahaatay maalinkaasoo tadlucu ay soo dhalato fiihi maalinka dhexdiisa shamsu qoraxda maalin kasta oo qoraxdu soo dhalato sadaqa laga rabaa xibin kastaba marka sadaqadii maal kaliya inaysan ahayn aa nabigu noo sheega sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi yacdilu garsoorid bayna nayni laba qof uu u garsooro qofku sadaqatun waa sadaqo laba qof haddaad cadaalad ku kala saarto waa sadaqo waa sadaqo wayuciinu rajula wayuciinu uu kaalmayn arajula qof loo kaalmeeyo calaa daabati daabadiisa oo fa yaxmilu uu qaado rajulkii uu qaado calayhaa daabadda korkeed u qaado qof daabadii kori waayey aad qaban markaasaad saax qof baabuurkii kori waayey qof diyaaradii kori waayey gacantaad qabatay qof faraskiisii kori waayey qof ratigiisii kori qof daabadii kori waayaad gacan qabatay waa sadaqo sadaqo aad la baxday waa sadaqo oo yarfacu kor ugu soo qaadid calayhaa daabadda korkeeda xaaluu kuu sugan yahay mataacaw alaabtiisa aad kor ugu soo qaadaana sadaqatu waa sadaqo wuxuu ku yidhi waa kori karaa alaabta ii soo qaad waxaa tii alaabta anaa kuusi kuu qaadaayo kor alaabtiiyo daabadda korkeeda ugu dhiibto waa sadaqo baabuurki diyaaraddi faraski ratigi markuu daabadii koray aad alaabtii u dhiibto u soo qaatay waa sadaq waa sadaq waa sadaq waalkelimatu dayibatu kelimadda wanaagsan sadaqatu waa sadaqo kelimad dayiba subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha illa allah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah salligii nabiga sala allahu calay wasalam almru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar kulli waa sadaq qofaad wanaag u sheegto waxaasan jamaacada soo tuka darsiga imaam kaalaad casharkan ka faa'iidayso qofaad xumaan ka reeb xumaantan iska daa kulli waa sadaq waa sadaq wاlkalimatu dayibatu kelimada wanaagsanu sadaqatu waa sadaqo wa kullu khudwatin tilaab kasta tilaabtaasoo yakhduuhaa qofku u tilaabsado ila salaati salaada xaggeeda sadaqatu waa sadaqo tilaab kasta oo masaajidka xaggiisa qofku u qaado waa sadaqo wa yumiidu اlabaa dhibka fogayntiisa cani ariiqi waddada laga fogeeyo sadaqat wa sadaq waddadii qodaxaad ku aragtay bir aad ku aragtay dhagaxaad ku aragtay wasaq dadka dhibayda wax alla wixii dadka dhibayo waddada yaalla inaad ka qaaddo waa sadaq marka sadaqada albaabadeedu waa badan yihi rawa albukhaariyu can ibni cumara radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi low yaclamu annaasu dadku maa fi lwaxdati kalinimada waxa ku sugan maa aclamu intaan anigu ka ogay hadday ka ogaalahaayeen maa saara ma socdeen raakibun qof gaadiid saaran bileylin habeen ma socdeen waxdahu keligiis xaalu yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi low yaclamu naasu dadku hadday ogaalahaayeen maa shay fi lwaxdati kalinimada ku sugan qofka keligiis inuu socdo waxa ku sugan oo mina shari dhibaata ah sharta ku sugan hadday ogaa lahayeen maa aclamu waxa anugu aan ka ogaay hadday ka ogaa lahayeen maa saara ma socdeen raakibun qof gaadiid saaran bileylin habeen waxdow keligiis xadi keligiis ma socdeen habeen habeenkii si gaara ah maxaa loogu sheegaa habeenkii ahlu shartoo dhan waa soo faafta shayaadiintu waa soo baxda jamcana waa ka cabsadaan qofka keligiisa iyo qof labada qof waa rabaan tuugadu waa soo baxdaa habeenka bahalladu waa soo baxaan habeenka qofka keligii socda haddii mawdkii u yimaado cid u dardaarmo miya dayn haddii lagu lahaa asaga haddii dayn ka maqnaa cid ugu dardaarmo male oo iska dhiman marka masaa'ib badanaa ku sugan shayaadiinu insi shayaadiinu jinni bahalladii hadduu dhinto cid uu dardaaranka u dhihi iman waa iska dhiman naftaana adugu meli maqsi la soo doonaayo mataqaan daad keliga ansacaad tidhaahdo meel idlaaha mawdku kugu imaan karo haddii dhaawacanto ama culayskigu ama xanuunku qabto waxaad tidhaa waxaad ii qabto male ka dhibaato badanaa ku jirto qof haddii la yidhi marka gaadiid saaran waxaa la yidhi midka lugaynaya waa ka daray maxaana midka gaadiid saaran xoogaa tabaroo isbidaaba isla meelaad ka gaari karta marka waxaa la yidhi kii gaadiid saarnaa hadduu nabigu ka digay mid lugaynaya culamadu waxay dhaheen waa ka sii daran yahay midka gaadiidka saar wuxuu si gaara ah ugu sheegay kaas xoogaa tabar iyo xoogu ismida magoo xanuun isku malayna laylkana shartaa badane maalinkiina lama ogolo sidaas daraaddeed axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi waxay wariyeen imaamu tirmidina uu saxiixiyey nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam araakibu ninka keligiis ah oo musaafirka daabadiisa saaran waa shaydaan wa raakibaani shaydaanaani labada iyagu safraayaanoo gaadiid saarana waa laba shaydaan wa alaaatu rakbu saddexdu waa jamaac waa jamaaca marka hal qof adoo ah inaad safarta ma fiicno labana ma fiicno saddex waa jamaac waa fiicanta kaad safraydo saddex ku bax keligaa waddaha mari shayaadiinta jinka ins waxa weeyaan iskeligaa waa ku soo doonanay haddaad xanuunsato wax wax kuga qabtayni mayso haddaad dhimanaydo waxaad dardaaran u dhiibtayni mayso marka kaligaa maya labana maya saddex xaafid ibn xajar wuxuu yidhi haddii qofka haddee ay xaajo qabato oo amnina uu isleeyahay hadda uu waddada maalan wadda dadkii o ku socdaan isleeyahay kolleybaa mee idlaa ku dayacmi mayda waana waaye hadda ciduu la raaco xaaladaas waa la banneeya haddii laakiin cabsi ay jirtoos yidhahda keliga amaa qataru ku qabsataa ma bannaana saasaa loo kala qaada waxaana sidaas keenaya waxaa dhacay xudayfat ibnu yamaanoo keligiis la diray nucaym ibnu mascuudo keligiis la diray cabdullaahi ibnu unays oo keligiis la diray khawaad ibnu jubayr oo keligiis la diray camar ibnu umaya iyo qayrkood dhammaantood xadiid saxiixay ku sugan yihin marka waxaa la leeyahay marka la ogolyaha halka qof waa haddii amni uu jiroon laga cabsayn meeshaas inuu qofku ku cidloobo baahiyuna ay keensato labadaas arrimood hadday noqoto qofku keligiis waa safra xaaladda aan la ogolayn waa xaaladda cabsi qofka loo cabsanayo ilaa daruuro maahan daruuro hadday jirto adoo kaligaa ah, cabsada waa bixi marka wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed